أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس شرا وجديرا ولكن أكثرهم لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wuxuu ka bilaabanaya casirkeenu aayadda labaatan iyo afraad ka mid aha suuratu saba qul man yarzuqukum qaala subxaanahu alla wuxuu yidhi qul waxaa tala nabiyullaahi maxamedow man yarzuqukum yaa idinka irsaaqa min asamaa'i xagga samada oo roobka ka keena waalardi dhulka yaa idinka irsaaqoo nabaadka ka soo dhaliya qul waxaad tidhaahdaa allah ilaahay baa samada iyo dhulka idinka irsaaqoo samadana madarka ka keena roobkana ka soo bixiya waxaad dhulkana ka soo bixiya waxaad cuntaan wa innaa annagu sidaa dhow dhowaalay oo muslimiinta ah ow iyaakum idinka gaalada ah baa la calaa hudan hanuun ku sugan dushii ow fii dalaalin baadi dhexdeed ku sugan mubiin labadeenna mid unbaa baadiyaysan ka kalena wuu hanuunsan yahay laakiin ma dhici karta inaan labadeednuba wada hanuunsannahay saa dhowaalay subxaana watacaala marka hanuunsan haddaad tidhahdoo isoo raaca de warkaa waa diideen laakiin sidaa ku dhawaalay subxaana watacaala mar lay midkaanun baabaadeysan keenna ka kalana ilaahay subxaana watacaala waddadiisii u hayaae uu hanuunsan qul waxaad tidhahdaa laa tus'aluuna laydin su'aali mahayo camaa ajrabnaa waxaan annagu ku dambowno dembiga dembiganaga laydin weydiin mahayo walaa nus'alu annagana la su'aali mahayo camaa tacmaluun ilan waxaad ka horraysa alla wuxuu yidhi wainaa aw iyaakum sidaa dhow ama idinkaa baadaysan ma baadaysan marka kii baadaysan ilaahay subxaana watacaala kan hanuunsan weydiin mahay oo ruuxba waxa uu sameeyey unbaa la weydiinayaae annagana la mahaye maaye maxay dadkaasi u baadiyoobeen bu alla subxaana watacala idinkana la dhihi mahay dadkaas maxay u hanuuneen ruu walba waxa uu shaqaystay ayuu ilaahay la hortegay qul walaa tusaluuna laydin su-aali maayo camaa ajramna dunuubta annagu galla iyo ijraamkanaga laydin weydiin mahay ولا نسأل أنك أن السؤال ما هي عما تعملون وحا السمين إنسان قل وحاسل هذا يجمع وحاك كل من بيننا بحذاننا ربنا رب جنب كل من إلهي إذا ينوي سكراني آخر ثم يفتح وحق من بيننا بحذاننا بالحق حق وحق من وهو إلهي الفتاح وكان حاكمك وحكميا العليم هدنا روح والبعلم بقوله ويه روح والبوحي ومدناب وصينا يو وحاكم إلهي سبحانه وتعالى حكما وقال حكما حدنا ضدك دي حاكمين ضد بلانو جالي وحكو حكما جلتو ايه انا اغيوي ووقع مخاتف هذه وكان يالا وحال الروحي حاكم قاوده إلهي سبحانه وتعالى يستوحه البووبي هيو إلهي سبحانه وتعالى ينحكر حكمنا ايه مركز سلاس ايان كوكا القووه ينصاد بالي سبحانه وتعالى وسلاس الله وقل وحاسا يجمع وحاقل من بيننا إذنك إيا أنك وحاينا كلمنا يا ربنا إلهي بإنه سكاني ثم مركع وإنه سكاني كذب يستخد بينها بحثنا وحكمنا يا بالحق في الدادة وحقا أي إلهي كفر حكمنا يا الروح والبوحي سيبو الصيني والفتاح إلهي وكان وحكميه العليم علم قبضان هدانا قل وحاسر هذا أروني إصفة الذين كوي الحقتم أدهريشيتين به إلهي شركاء حاليين كوي إلهي وحلو ذعون war kuwa ay ku soo dhawaale subhana kalla ma jirto wax ilaahay wax la wadaago kalla laysa al-amru kama taqulu laysa al-amru kama tadunnu laysa al-amru kama tad'unu sad moodaysaan sad leedihiin sad maraynaysan ma aho ilaahay wax walaa maray subhanahu wa ta'ala bal in wax la iska dhaaf huwa ilaahay allah wa midka macbuudka oo kaliya buu cibaadada ilaahay al-aziz wa kan cizada iskale way qalabada lew al-hakim wa kan xukunkiisa aan ku gafin weeye magafaha ah ee qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo qadarkiisa iyo xukunkiisa kulli ay yihiin sidai saxda kan u sameeyow or waxaa kaa aroori itusoo aladiina alaqaitusoo kaasaa ilahay wax la leedhaw oo weliba wuxuu ilaahayna sheeg oo waxaasuu ilahay haba yaraade bal wuxuu ilaahay sheeg haddana ituso bal cidda ilahay wax la leh subxana watacala arooni aladiina kuwii itusa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi ilaahay shurakaa xaalay yihiin kuwa ilaahay shirka lah kalla ma jirow wax ilaahay shirka lah ma jirow bal ilahay wax la shirkaa ma jire huwa ilaahay baa allah ah macbuudkawd ilahay keligii baa kan cibaada iskale wey alcasiiz alxakiim wamaa arsalnaak nabi maxamed oo ku dirin ilaa kaafatan dhammaan mooyeen linaasi dad dadka dhammaantood baan kuu diro ambiyadii hore waa ka duunaa rasuulka sala allahu alay wasalam nabi walba yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmi ya waan kitaabka ku aragnaa qabiilkiisaa loo jiray iyo dad gooniyahawe iyo hal magaalo oo laba nabi oo wada joogaa jirtay wey oo weliba derisahawe labadu waa laba rasuul sida nabiyullaahi ibraahim iyo wiilku adeerka waa luut wey marka nin walba qoraa loo diri jiray gooni rasuulka ilaahay dadka oo dhan buu u diray weliba jinka xataa uu u diray wamaa arsalnaaka ma anaaku dirin ilaa kaafatan dhammaan mooyeen linaasi dadka dhammaantood may wax kale maan bashiiran xaalo cad xaalkaagu isagoo sidayahaan ku diro u bishaaranaya dadka mu'miniinta wanadiiran xaalaa tay digo oo u digaya cusaad walaakina agsar annaas sidaa arrintu ha ahaatee agsar annaas dadka badankooda la yaclamu موغو عليه سبحانه سبع ما أقبوا ساعتها ويقولون وشيليه هو كبينيه متى هذا الوعد وحن انت يبوه وإنسى الشيء سو قيامة الدعي وكتابة الدعي والإنصاد هنا وقرم إن كنتم أريا قوة قرعة نباتين صادقين قوة من شيء قلوا حتى هذا وجوابتها لكم وحديدهين ميعاد بيوم مال وقت ليه وقت قوان بدلنا عينه إلى يكتب وكعينه عسكر وما عينه مو لكن إذا هو مالا مالك لا تستأخرون عنه دب وقدع ميسان ساعة هل ساعة مالين ولا تستقدمون خرين وقص قصة ومرة ميسان مالين بدليلهم مالين عينان بدليلهم جواد مشط هي قيامة هي إيوه. مفسرين بقية الدون تنهلاقي كل بعض يستيقظ بدر وقر والله سبحانه وتعالى فقط بسوي أو واحد يجي واحد ما يلاقي ما كاس وكل لو ذوي أول قيامة يقول وحاك لكم وحد ميعاد يوم مالين وقتي مالين كاس ولا تستأخرون عنه إذا كذب كذب دعين ساعة هل ساعة ولا ما لم بدينها عندما إيسان مركا عندما كان من عذابك ذنب الله ما يوحى عدد سنة وقال الذين كوي وحيدا كفروا قالوا لن نؤمن الرمائن مين هذا القرآن القرآن كان ولا بالذي القرآن كان الرمان مين لين بي ساكور خورادي هنجيري الزبوري وها صعبا مروا بسنو وها الرمان نمر كافر لهم عليه سبحانه وتعالى قال له ولو ترى هذا الأركل هيد إذ وقتك الظالمون ilaahay kuwa ku gaaroobay aalimiintahe naftoodii dulmiyey ilaahay dulmiye makhluuqa dulmiyey mawqufuuna ay taagan yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa yarjicu uu celinayo bacdun barkood ilaa bacdin barka kale alqowl hadalla isku celinayaan way murmayaan way islaynayaan yaquulu ladiina kuwii waxay leeyihiin istadcifuu la daciifsaday kuwii wax iska raaci jiray la baadiyaystee la duufsaday waxay ku leeyiin liladiina stakbaruu kuwii wax duufsaday oo madaxda u ahaayo baadiyeeyey lowlaa antum idinku haddaydan jirin lakunaa mu'miniin baan noqon lahayn idinku haddaydan naga celinin oo xaqi naga hor istaaganoda idinku jirteen balaayo yahay iimaan baan yeelan lahay maanta dadkaa jannada galay baan kamid noqon lahay dadkaa maanta ilaahay u naxariisaan kamid noqon lahay idinkaas sidaa noo galay waxatariyin waktigaana waxba taraynin lowlaa iyo wakaa iyo oohin iyo isqaqabsi iyo bay isqabsanayaan ba ali subxaana watacala qaala aladiina kafaruu lan nu'mina bihada alqur'aani qur'aanka kana ma rumaynayna ولا بالذي بين يديه القرآن الذي كور لنا فوين من خطبت كور سنة مر ميت ولو ترى أنا أذكر هلك تجاري هنا لا وحن دين ورميسنا كتاب ودم قرني ولو ترى هذا أذكر هاي نبي الله محمد أنت هكمل لكم بالي سبحانه وتعالى ما لن كاسا جستوي أو والأركيس هو حقيقة وياد أركيس إلهي سبحانه وتعالى خصوصا ما لن كاو وأما كل القوسين سواها قبل إلهي سوى قاوي ولو ترى هذا أذكر هاي إذ وقت الظالمون قاربوا mawqufuuna ay taagan yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa yarjicu uu celinaya bacduhum barkood ilaa bacdin barka kale alqawla hadal ay isu celinayaan wy way murmayan waa doodayaan waa islaynayan yaquulu ladiina stadcifu kuwii taabiciintahaaye la kaxaysan jiraye qabiilka lagu kaxaysan jire maalka lagu kaxaysan jire madaxnimada lagu kaxaysan jire wax lagu kaxaysan jire laga yaaba in qasab lagu kaxayso kuwii waxay dhahayaan liladiina istakbaruu kuwii wax ayaa waxay ku dhaheen oo ilaahay iyo diintiisa iyo kitaabka iyo rasuulka ka hor keenay lowlaa antum saasay dhaheen kuwii taabiciintaaba waxay dhahayeen haddayna idinku jirteen lakunnaa mu'miniin baan noqon idinka haddayna jirteen ooydan xaqa noo diidin ooydan naga hor istaagin waxaan noqon lahay mu'miniin qaala aladiina istakbaruu waa ka hadal ay soo kuwii wax kaxaysto wax duufsado wax baadiyey oo madaxda ahaa waxay dhaheen liladiina istudcifuu kuwii ay duufsadeen waxay ku dhaheen annahnu annaga miyaa sadadnaakum idiin diidnay canhu daa xaq ma naga xaq idinka hor istaagno idiin diidnoo dhinay ha raacina xaq bacda id jaakum intuu idin yimid kadib hanuunkii intuu kitaabku idin yimid oo rasuulka ilaahay soo diray xaqii idiin caddaaday ma naga xaq idinka hor istaagnow bal maana annaga xaq idinka hor istaagina kuntum waxaad ahaydeen mujrimiina idinkaa dembiga jeclaaw idinkaa gaalnimada jecla idinka naftiinna ayaa jeclayd weeye waxaan aan idinku idinku yeernay annagu keliya waa idin yeernay maana idin qasbin saasay dhahay qaal aladiina istakbaruu kuwii wax duursaday ee kaxaystay ee madaxda liladiina kuwii waxay ku dhaheen istudcifuu kuwii shacabka ahaay oo ay duursadeen oo ay baadiyeeyeen anaxnu annaga miyaa sadadnaakum idinka hor istaaginay oo idiin diidnay canriida hanuun kitaabka ilaahay inaad raacdaan rasuulka sala allahu alay wasalam inaad rumaysaan oo ku deetaan ma anaga taynin diinay bacda id jaakum intu hanuunku yimid kadib bal mana idin diidina kuntum waxaad ahaydeen mujrimiin idinkaa dembi badnaaw idinkaa khayrka necba idinkaa sharka jeclaa idinkaa macsida iyo naftiinna waxay rabta iyo shaydaanka jeclaa ijraam idinkaa mujrimiin ahayoo noocaas ah saasay dheheen baa laji waqaala aladiina weli waa dooday kuwii waxay dheheen istudcifu kuwii la kaxaystay ee la baadeeyey waxay ku dhaheen liladiina istakbaruu kuwii baadeeyey bal makru leyli wanahaar bal sadadtumuunahu inaydaan xaqa naga hor istaagin oo aydan naga celinin iskaga jeesada taase makru leyli habeenka sharqoolka aad samayn jirteen iyo wanahaari baad sadadtumuuna xaqi noogu diideen xaqi inaan inaad naga hor istaagtaan waxaad ku samayseen habeenkiiba intaad shir gashaan oo soo tashataan ilaan qaayadii baad ahaydeen dadka hogaaminaya oo maalka lahayoo madaxda ahayoo magaca lahay lahayoo jaha oo wakaan badahaydeen intaad habeenkii meelo tagtaan weyn ood noo soo shagtaan ood wax isu soo ogaataan ood wixii noo keeni jirteenoo xaqibaad dacayaad ku furi jirteenoo diinta dagoor keeni jirteenoo waa rasuulka waa shaacir waa kaahin waa majnuun waa kadaa waka waa idinkii dhihi jiray annaguna markaas idin raaci jiray bal inaydaanu duubsan iska dhaafaydan oo idaa xaqa naga hor makruleyl iyo wanahaari baad sadadtumuun هبينك إيا ذي شرقولدي أتسمينيسين باد سدتونا حقا نجعلتين إذ وقت لباد نهور كان حقا تامروننا أن نفر نفريسين أن نكفر بالله إلهنا كوكو فإن تصوش التان أياد نفريسين سنو وشك إن واحد كسر بحيو أن نكفر بالله إلهنا كوكو نفر نفريس ونجعل له إلهنا نصم إن أندادا هو إله لم يضع وأصرب عليه لو قلب هو مرحبا عايا كل مرحبا الله أهابا وأصرب حيث رأي رأيسين أن دامت قوم روهن أي سرقتان يا قوم يشريت أنا أنا واحد كريم لما رأوا العذاب مك عذاب كي كل عيان أورط وقار أركان أو رأي النار تهضج إلى وحي القوم يشريتان وجعلنا وحان يلا ألا قلالا السربان في عناق الذين قوي القنط ولجرني كفروا قالوا كان أودا دقاقا نار تدحي على الوحر ياو يو لغد بولي أيها النار الوحر أنت صار سقطري intii sirkaal lagu xiro oo qoryo sida ilaahay sheegay subxaana watacaala fii camadin mumadada sida ilahay quraan ku sheegay tirar baa naarta ku dhex yaala naarta gubi mayso ilaahay waa qaadiru waxaasoo dhan waa awood waa geed dab ku dhex yaallo haddana dabkii uusan karaynin dabkaasaa lagu geedahaasaa lagu xiray silsilad oo luquntiga gacanta la isku xiray markaas haddana dab dusha laga daboolay lagu daboolay si hawadu aynan uga bixino qaacu wixii ugu huuraan halkaas ku dhex jiraya weli ma dhimanin mana noolow waxaasay ku dhex jiraan bu ale subxaana watacaala wa asaruu way siraysteen labada qole ee saa u dagaalay ana qoron bay siraysteen lamaa raawul cadaaba markay cadaabka arkeen gaalkan adduunka iskibrinaya oo ilaahay subxaana watacaala caasinayo wax weyn isla aho faanayo oo dhahayo horumar baan gaaro wakaa masiirkiisa iyo gurigiisa iyo meesha sugaysa ruuxii ilaahay caasiyo dhan adduunkana waxama uu ka tayaa kuwii kunka sana jooga kuwii lahaa waxaan joognay laba sana yooman oo bacdayo ma laba sana eh, ayra saaca waa kuwii ku dhaaranay wajacalna alaala silsiladan yeelnay fii canaaqi ladiina kuwii luquntooda kafaruu gaaloobay hal yudown bali miyaa la abaalmariyey ilaa ma kaanu waxay ahaayeen mooy yacmaluna kuwa samay camalkooda mooy ilahay miyuu dilmiyey markuu sidaa ilaahay u galay subxaana wataala saa u cadaabo silsilada naarta dhexeeda lagu xiray oo weliba sida rabbi u sheegay afka iyo intii tirtirada geliyaa dabada laga soo markaas la isku yaraynay waxaasoo dhan baa lagu samaynay ilahay wuxuu yidhi hal yudawna lama abaal ama hal yudawna miyaa la abaalmariyey ilaa maa camalkii mooyeen kaaman yacmaluuna kuwa camalkoodii ay sameeyeen unbaa laga abaalmariyey bu alla subxaana watacala wamaa arsalna ma aanaa dirin fii qaryatin magaalo min nadiirin rasuul u diga mana u dirin ilaa haddaan rasuul u dara magaalo qaala waxay dhaheen mutrafuuha oo dadka baadayn jir weligooda waa kuwaase kuwii munacamuunta loo nicmay maalka laha kuwii ilaahay uu maalka iyo xoolaha siiyey waxay dhaheen inna annagu bay rasusha ku dhaheen bimaa ursiltum bihi wixii laydin soo diray kaafiruun xad naga samaynaysa waxaad waasoo dhan waan diidna waa ku kufreen markaasay dadkiina saan horey kusoo marayna ay sharqollo u sameeyaan oo dacaayad rasuulka ku filan ay ka hor keenayaan oo wakaasoo ay leeyihiin waxaad haystaan baa baaba oo mansadkiinan iyo maalkan iyo magacayan dadka maal kale jihaashoo dhan baad daba gashe waxaasaad waayeysaan wey daba socodkaa iyo karaamaynta iyo wakaas ilaahay subxaana watacaala rasuul ma soo dirin bu alla yidhi ilaa dadka maalka qabaa dadka ka hor keeni jiray intay iyagu diidaan bay haddana ka hor keeni jireen dadki oo sidaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam diintii loo soo dhibay isugu dayeen inay damiyaan oo baabi'iyaan marka maalku waxa weeye khayr dhan oo malay illa dad yar mooyeen oo qaliil ma hum rasuulku yiri mooyeen xoolaha ay dadku adduunka jecel yahay waa shar waa sixir wey waa balaayo wey waa fadnad wey miskiinkaas inta badan rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu jannada arkay masaakiin baa ku jira hiraqla ninka dhihi jiray oo alkitaabka oo aad kitaabkiisa u yaqaanay waa xadiidka dheer oo aad iyo aad u dheer xadiid hirakale loo yaqaano saxaanku wariye abu sufyaan buu waraysto markaa islaaman yaa raacay markaasaa wuxuu yidhi masaakiinta iyo duca iyo waxa dadkaasaa raacay wakadalika hum atbaacu rusuli dadka weyga rususha raaci jira waa masaakiin dadka maal kale welowga ka warwan jirin iyo dadka madaxda waana sida ilaahay subxaana watacaala uu sheegay wamaa arsalnaa fii qaryatin magaalo ma anaan ka soo dirin min nadiirin mid u digo oo rasuul maana u dirin ilaa qaala waxay dhaheen haddaan rasuul diro dadkan baa saa dhihi baa layi mutrafuhaa kuwii nicmada la siiyey maalka kuwa ilaahay siiyey subxaana watacaala ayaa waxay rasuulkay ku dhaheen innaa bimaa ursiltum bihi rasuulka saasay ku dhaheen waxaa la soo diray bihi maaga kaafiruun wa qaaluu waxay dhaheen weliba iyagoo faanaya naxnu akaru amwaal xoolaha inaan badannahay sooma jeedo ilaahay wuuna jeceli waa xoolaha uu noo siiyey waa jacayl dadka maalku saas dadka u hoolaawo isagoo ilaahay caradii ku dhacday oo ka fogoo shaydaan raacay bu isu haystaa inuu fiicayn oo iskibrinay oo waxaasaa ku abuuray oo shaydaanka iyo naftiisa ay ku kibrinayen oo qaalo waxay dhaheen naxnu annaga akar u badan amwaalan xagga xoolaha wa awlaadan iyo xagga caruurta wamaa naxnu ma nihin bimucadabiin kuwa la cadaabayo ilaahay waa na jecel yahay muxuu noo cadaabaya muxuu xoolaha noo sii cidaad jecesha bal sida caqligood cidaad jecesha meel wax iska siin lahayd bal haddii se ilah na jecelen waxa noo siiyo xoolaha noo badiyo caruurta noo badiyo inuu ilahayna jecel daliil u tahay qul waxaada ina rabbi rabbigaybaa yabsudu fidiye arisqa risqiga iyo maalka iman yashaa ruuxu doono uu fidiy wayaqdiru kuu doono uu ku ceeyaay maaha jacayl walaakina akar naasi dadka badankood laa yaclamuuna ma ogo ruuxa ilahay maal siiyey maxay dadka badankood u yaqaan inuu ilahay jecel yahay wamaa amwaalukum baa leeyihi xoolihiinu maaha walaa awlaadukum caruurtiinu maaha bilatii tuqaribukum idiin soo dhawaynaysa cindanaa agtanada zulfaa dhowaan xoolaa iyo caruurta layguma soo dhawaadobu ali oo dadka kuma jeclaadabu oo janno kuma siiyo oo darajo ruuxa kuma siiy saad idinku u malaynaysaan ilaa man unbaa iisoo dhawaado aamana ilaahay rumeeyo wa camila saalix awey ruuxa iisoo dhawaado maxaa ilaahay loogu dhawaaday iimaanka iyo camalka saalix baa lay ee maal iyo caruur ilaahay looguma dhawaado inta badan waaba lagaga fogaadaa wey inta badan maalka iyo waa lagaga fogaadaa ilahi subxaana wataala maxaa ilahay loogu dhawaada oo darajaadka ilahay ruuxa kor uu qaada oo ilahay ku jecla oo janno ku geliya waa iimankii camalka saalixa waa lays wamaa amwaalukum maalkiinu ma aha walaa awlaadukum awlaadiin iyo caruurtiinu ma aha bilati ti maaha caruurta iyo iyo maalka tuqaribikum soo dhawaynaysaa cindanaa agtanada saad noogu soo dhawaanaysaan ma maalka iyo caruurta waa lay zulfaa dhawaan ilaa man ruuxun baa noo soo dhawaadow ruuxa ilahay u dhow yuu yahay ee ilaahay uu jecel yahay ee darajadiisa uu kor qaado jannada geliyo waa man ruuxa aamana rumeeye wa camila saalaxa ilaahay buu rumeeyey kitaabkuu rumeeyey rasuulkuu rumeeyey aakharu rumaysanya wuu camal falaya wuu dadaalay fa ulaa'ika kuwaas iimaankii camalka saalixa la yimid lahum waxay leeyihiin jazaau dicfi abaalmar la laalaabay wixii ay sameeyeen buu ilahay abaalmarkiisa u laalaabaya oo halkii camal uu kun uga dhigaya oo saddex boqol oo kun uga dhigaya oo toban jeer ugu yar ugu laalaabay fa ulaaika kuwaas iimaankii camalka saalixa la yimid lahum waxay leeyihiin jazaau dicfi abaalmar la laalaabay bimaa camiluu wixii ay sameeyeen ayaa abaalkiisii loo laalaabay wahum iyagu fi lgurfaati guryo dhaadheer oo jannada ku yaalay aaminuuna yihiin wey aamin mowd waa ka aamin dhimasho ka badan mahaya hadda dhammaanteen waxaan leenahay goormaan dhimanayo hadda gaar waa ogyahin ay dhimanayaan soo yidhi ma dhimanayna ma jiro ka cabsan mahayaan gaajow dhowr walba ka ugu maal badan baa ugu daran oo gaajo ka cabsaya fakr hoolaan gormay قرية دار أو الجنة كلها لي آمنون يهين ويآمن موت وكامن لما شك بطن معايا هذا لما أنت وحان لا نهي ورمع دماني هذا قالوا وقنا دماني شو هي ما دماني نمجره كعب ثم هيان قاجو لو وضعت كاوغم مع البلن بعوض درنا وقاجو كعب هي فخر فوران قرمي قبنا إيانا وحا كل عيانا فقيرا مقن دونتا كعب ثم هي أون إيو عالو إيو حاويرات عذر إيو حفو آمن ويروح واحد دونك لقى عصور الملك لو مركز الجنة قال في waa nicmo aan lahayn baahtooda ka bukoon mayso kaa dhammaan mayso ka cabsan mayso wahum fi lqurufaati guryo dhaadheer oo janno dhexdood bay aaminuuna yihiin wax adduunka laga cabsoola may aaminka yihin adduunka ila intaa ruux u cabsana habeena maalin amaa lagu dilaayo armaa waxaan ku dhaar martaan noqoto arma waxaa marag waladiina kuwa yascauna soconayo oo shaqaynaya fii aayaatina fii ibtaali aayaatina aayadaha naga inay baabi'iyaan oy buriyaan diintan inay tirtiranto kuwa ka shaqaynaya macaajiziina daaniina cajana iyagoo u maraynaya inay naga fakan karaan inay naga cajiz oon ka cajizayno ulaaika kuwaasi fil cadaabi cadaab dhexdii baa muxdaruuna la soo xaadirinay cadaab bay kuwaasi galayn wixii ilaahay diinta la dagaalamo oo dhan bu alle subxaanahu watacaala ilaahay wuu cadaabaya wuuna qabanayo qul waxaa tiraada ina rabbi rabbigay yabsudu risqa wuu fidaa liman yashaau min cibaadi wayaqdiru low kuu doonaan ilahay wuu ku ciriiriyaa oo ilaahay jacayl maaha wuxuu maalka sii kuwa ilaahay u diiday oo faqiir ka dhiga maha nacayb wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shayin maala fa huwa ilaahay baa yukhlifu bedel idinka siinayo haddaad wax bixiso ha yaraade ha weynaade ilaahay muxuu kuu ballan qaaday inuu bedel kaa siinayo wax waxa ka khayr badan bu ilahay ku siinay waxa aad la hartay bu ilahay barakaynay ilaalinay naftaadu ilaahay ilaalinay xataa iimaankaagiya khayrkaagibu ilaalinay sadaqadu ilaaliso wixii aad bixisay wax ka weyna ilaahay waa ku siiya subxaanahu watacaala wahuwa khayru raasiqiin marka saa ogaada waale oo ilaahay dadka waxaan idin siiya ula bax wax ugala bax wahuwa khayru raasiqiin ilaahay kuwa waxay raasaqan ugu khayr badan wey wadkur xus nabiyullahi maxamedow yowma maalinka yaxshuruhum dadka ilaahay oo soo shanaya jamiican kulligood dhammaan dadkao dhan bu ilahay mala sii keenay uma yaquulu ilahay wuxuu ku dhahay lilmalaa'ikati haaulaa'i kuwan iyaakum idinka miyay kaanuu ah yacbuduuna kuwa idin caabud malaa'igtu ilahay saa ku dhahay si loo fadeexadeeyo oo loogu oohiyo dulliga ay ku jiraan loogu sii ziyaadiyo ilaah iyagoo halkaas wada toban buu dhahay war kuwa malaa'igtumtu la hadlan idinka inu caawi jirin haaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun qaaluu malaa'igtu waxay dhahen subxaanaka tanjiihan lak ilaahayow nabihanaaan baa ku sugnaatay anta weliyun adaa weli noo ahaw ilahayow adaan ku caawin jir adaa weli noo adaan kugu xirnay min duunin kuwaasa kaloo bal anaga nama caawi jiren kaanu waxaan yacbuduuna aljinna shaydaan bay caawi jireen akarun badankood bi shaydaankay mu'minoon rumaysnaan saasay dhahay ilan kuwan ilaahay keyrkiiba caabudanaya asnaan bay caabudayaan asalaan way u caabudayaan shaydaan yaa faray oo u qurxiyey oo xataa asnaamtaa ku dhex jira oo sanamku waa laga hadli jiray yaa waxaas oo dhan samaynaya waa shaydaankii horay u dhaartay oo yidhi dad badan baa naar ku aroorinay قالوا الملائكة وحيدا مسكوا إلهي هو أمينك عيون الجلن سبحانك إلهي وندهان بقوص ونارتي أنت أديك ولينا ما ولينا النبي إلهي على ولي الله ألان كوكو حرنين ألان كعاون الجلن من دونهم قوة سقروا ولي من نوعين وحبنا جمد حين بل أنك نما عيون الجلن كانوا هن يعبدون الجن الشيطان بعيون الجلن وأكثرهم بلن كود ديهم شياطين المؤمنون هنا فاليوم ما أنت وغلي laa ymliku ku dhahaya iyagoo halkaa tunsan way dadki alyooma maanta laa ymliku ma mulkiyo bacdukum badhkiin libacdin barka kale nafcan wax tara waraa daran dhibaato ruux ruux dhibi kara male ruuxna wax u tari kara male hooyadaa wax u tari mayse kugu xaq badnayd bani aadamka waxaad u tari karta male ruuxna ruux kala dhibi mahay wanaquul bu alla yii waxaan ku dhahaynaa iladiina dalamuu kuwa ilaahay caasiya oo daalimiintaha yuuquu dhadhamiy cadaaba naari naarta cadaabkeeda alla fi naarti kuntum ad ahaydaan bihaa iyada tukadibuun naarta aad beenin jirteen oo markii laydin ka cabsiiyo oo laydin war naar baa jirta war cadaab baa jira war ciqaab baa jira walaahay ka cabsada war macaasa joojiya walaha saan laydin aad beenin jirteen oo hawadiina iyo shaydaanka tii weeyaan adamiyo rabbi ku dhahaya subxaanahu watacala waa tiin badan ilahay kitaabkiisa idin sheegi jira ambiyada idin sheegay waad idin sheegay dadka khayrkooda idin sheegi jira laydinku yadaliya maanta waatan waa xaqiiqi waidaa tutla markii la akriyo calayhim dushooda aayaatuna آياتها النجا بينات عليهم آيات وعلات قالوا حيدهن ما هذا بين كلهن رسول صلى الله عليه وسلم كان ما إلا رجل موين يريد الدنيا أن يسدكم إيه إذن تعليوا عما كان وحي أهايان يعبدك وعاوي آباؤكم أبيالكم وقالوا حيدهن ما هذا كان ما إلا إكم وقرآن كي إفكم دان أور مويان مفترا طيب كان هذا وصور رباه إنه وحي أبيالكم أن يكون استعوا وعن أخرنا وشيغي القرآن كشيغي وابدان أتقو الصميس هل كانت الجارين وحي إلهي وعذاب يبرفيع وحي بهم وقال الذين كفروا كوي كفرية وحي كلها للحق حق لما جاهم مركو إن هذا ما هذا كان معها إلا سحر مبين وسحر عدل حق كلها كتاب كلاهما هل كنا وسحر رسول كلاهما هل كنا وسحر وإذا صلى الله مركي الآخر عليهم دصور هنا بينات حرائهم آياتكم kuwa macnahoodu iyo lafdigoodu uu cad yahay iyo waxa ay sheegayaan qaaluu waxay dhaheen maa haadaa kani maaha aayaadka inoo akrinaya ilaa rajulun waa ninun yuriidu doonaya an yasudakum inuu naga hor istaago inaga celiyo camaa kaana waxay ahaayeen yacbudu kuwa caabudo aabaaw aabbayaalkan miyaan ka hari ka rab diintooda daliilkooda warkaa gaal meeluu joogo kuwii hore nabiyullahi nuux loo diray iyo kuwii ugu dambeeyey nabigana loo diray halkaabuu daliilkooda aha ugu weyn من والب أباه الله وحنا نكوارك جل أبان ميان كتجن أبان ميان وكا أما كان أباؤه وقالوا حيل ماذا إلا يكون مفترى القرآن كيوي كان ماها إلا بان أبور لا أبور سموه وقال الذين كفروا حيقولنا الحق لما جاءهم حق مركوين الكتاب كلا مركوين وحيدهن إن هذا ما هذا إلا سحر المبين قال وحيد وما أعطيناه مع الناس من كتب يدرسون الكتاب قال لهم حلقوا قالوا كتاب آخر آخر ما نصينه ولو كتاب دجي وما أرسلنا ما نذر إليهم إياك حقه قبل كان نبي الله محمد وفرطة من نذير من الجهو حقه ما تحكوه قادم وبان إيو الشيطان وحقوش الكريم ويوحي الشيطان ولو إياك رسولنا مصدر وكتاب لو مصدر ووكاس تهنه مركز هذا صحق ظهر يمني ويوحي كله وما أعطيناهم ما نصين من كتب كتب ما نصين kutubtaas ay dugsuuna ay akhristaan wamaa arsalnaa ma anaa dirin ilayhim iyaga xaggooda qablaka adiga hortaa min nebiyin wakadaba way beeniyeen aladiina min qablihim kuwan kuwii ka horreeyey intay umad baa idinka horreysay baa wamaa balaquu kuwan wey kuwan mayna gaarin micshaara ma aataynaan kuwaa hore ee rusushoodii beeniye la halaagay wixii aan siinay toban meelood meel wey toban wixii la siiyey markii loo qayo meel kamida lama siinin baa waa toban meelood meesha lama siinin kuwan hadday cimriga tahay هذه حوجة تاي هذه ثروة تاي هذه مالك تاي وحي كوا اللي فيه طوال مركي الله قيم يلقى من الله مسلم بالي وحي كوا وحاس اللي فيه كون طوال لاب قرآن لسيني طوال لاب كي الله سبحانه وتعالى في حياة كدن بين ولا بابي كذب ولو أنجب يكون ولا أنجب ولو دقي وكذب وي بينيين الذين كوا إلى بيني أنبياء وذين من قبلهم كوا كورين من هؤلاء بيني وما بلغوا كوا من جاري معشار ما أتيناهم هو واحد سيني طوان مير ميشي مقارين تقال اسكبها في حتى هالمير هالمال وطوانكي ميشي الصمنان لما سيني بالي سبحانه وتعالى وح كير بالي شيء طوان مير المال كوا وعدن والبوي هذا عمر الطاي وكعمر دارانا عمر قوي طوان مركي لقي مير لما سين مال قوي طوان مركي مال لما سين كرا قوي طوان مركي لقي حوق قولي ودول بيكورين فكذا ورسولي وقوة واحد للسيب وحساوة ربان ويبين الرسول فكيف سيابه كان نكيري إنكر تاي سيابه نغضي مركي إن رسول سيدي اللي بيني أنكور جيسون كري سيابه نغضي حل كي كدن بي إنكار تاي توصيله في أمد عمك صلى الله بابين قلوا حاصل هذا نبي الله محمد إنا أعدكم وحان إن كنا صحيحنا نفوع عدنا بواحدة هل نصيح وقت هل كانوا أن تقوموا وإن الاستاكتان لله وحا كرولا تعصبك إيا وحا صلى الله عليه وسلم عليك إيه waxaan arki jiray waxaasa intaad suurtaan ilaahay dartii u istaahay matnaa laba laba u istaago fulaada halhal haddaad badataan waa is mashquulin laakiin hadduu ruuxu laba ay noqdaanay ku dadaalaan inay sidii saxdahayd waafaqaan waxay u baahan tahay inay saxda waafaqaan keliga intaad halkaa gasho haddaad maskaxda ka shaqayso ood fikirto waxaa laga yaabaa inaad wax kuu soo baxaan fiican sababka kuu soo baxo uma tatafakkaru fikir هذا إيو هل إيه استقول تبتانه هل هل ماله وقشان أو لبا لبا ماله وقشان كربا كفكر رسول كان إيو وكسوء هانجري إيو وسوء هائي واحد انتقانيه إيو هدر واحد ما بستحيبكم بألي تحيبكم كما سقنو في جنة وحواليها وفكر بالديو سقنو لولا إن حلوا كتقانه وكتاد قد تقانه وكيامه تقانه وكجعلينه وكجرمه إسان وكهبه فيه waxa la jeclaado waa lagu indhabeela waa lagu dhabe wax jacaylti halkaas ka dhig rasuulkana sal la ala waa laga wariye oo saiixa xubuka shay yacumuk wayusmik haddaad shay jeclaato waad indhabeelaysa w shayga unbaad indho kale marid shay haddaad jeclaato waad dhagabeelaysa wax kale maqli maysa tacasuf waa balaayo haddaad wax jeclaato sidoo baa laga yaa inuu jeclaado qabiil baa laga inu jeclaado waxbaa laga ya inu jeclaado urur baa laga ya inu jeclaado waxaas wixii kale oo dhan bay ka dhantaray wax wixii kale oo dhan buu ka dhigay cid kale maqli maayo cid kale arki maayo waa baadil baa laga yaabaa wax ku indhabeelo nacuudu billahi inaan waxaan xaq ahayn aan ku indhabeelo aan ku dhagabeelo qul waxaa taa inamaa cidukum waxaan idinku naseexaynaa idinku wacdinayaa biwaaxidatin hal naseexa an taquumuu wey inaad istaagtaan lilaah wixii aad jeclaysigii iyo tacaasubkii iyo wakaa waxaa intaad halkaa iska dhigtaan oo banaanka dhigtaan inaad ikhlaas iyo ilaahay dartii isugu tagtaan oo istaagtaan markana idinkoo laba laba wasulada hal hal kuma tafakkaru ab maskaxdina dib ugu noqotaan rogtaan maskaxdiina ka shaqaystaan oo fikirtaan ma bi saahibkum bali saahibkum kuma sawna min jinnati hada dad badan ba ilaahay khayr qad dhigaya oo garanaya oo leeyahay ma yeel min jinnati in huwa ma huwa rasulukum ma illa nadirin digan mooyeen lakum idinku idin digaya idin ka digay بين يدي عذاب هرتي ورسولكم إذن دقيا شديدا أوضرا قلوا حاصل ما سألتكم إذن ما سؤالنا من أجر أجرئي حوائم سؤالا مهي فهو وحنا إذن الشيء أو قرآنك إيا خيرك لكم إذن كأسكال حوال العام أجر العام إن أجريا إذن أجر إيا أجرك كدون ماها إلا على الله إلهي مويين إلهي بان أجل كدوني وعن ويدي سنة يمال بياش بان وحن إن قوت لنا إياه إن كسوا قدنا إن كشارك وهو إله على كل شيء شيء إله وهو الضوء وحاضر وقفجو وحتى ما سألتكم قرآن كان هي الدين كان هي حقا أنا لين شاري إن كسوا أرني ميلين فورا إن كسوا ألم ما يجو وهو لكم إن كأسكاله إن أجل أجل المهن إلا على الله إلهي بشي سموين وهو على كل شيء شيء قل وحتى إن ربي ربي إيبا يقذف حق قنية يقذف بالحق على الباطل مركز فيدمغه تنصمر باطل كعلواسان مر لإلهي والدولين حقنا بابيني مسكحه كجبيني وعدمان يا باطل علم الغيوب الله غيبكم أي باطل كبا مر لي بارك وبابايا وركهنا وحن والدنيا وبابايا مالهم بآخرية دون بكلهم ساقل بالي ربي إن ربي لا يغذف بالحق حقه وحقنا يا على الباطل مركز بابيني هو إلهي علم الغيوب قل وحاتا يا الحق حق بيني وما يبدو الباطل الباطل ذنب بالله ما هي وما يعيد كي تغين الصون وقم ما يبادل بالدمنا ما بالله ما قل وحاتها إن ضررت حدان أنا قل باديو فإنما أضل على نفسي بعد إنما رأس أنا بحيالي نفسي من بني باديو عدك لو حيالي ما هي أنا بحيالي وإن تديت هدان هنونه حق راعنا فبما يوحي فبصاي ما شيء سيبتي وانقوانوني يوحي لوحيودي يوحيه وحيريد إلي يا ربي إنه ربي سميع ومقل بلان قريب ودوع روح بريئي إلهي ومقل سبحانه وتعالى هدام باديو فإنما أضل على نصر إذن كبالان الحرين يلمس أنا بوحي سياد وإن سديت هدان أنا نفسه أمه وفضل إلهي وفضما فبصائب ما شيء سيبتي قانون إلا مركوا الواقصة تدري ملك تولي لما خلقه واستوى رسولك لكن ما هنو صنعين هاي كتاب لغوها هنا إيه واحد إيه مجر قبل ما شيء تبشر عن قعنا وما يديه هنونا يوحي وحيود إليه ربي إنه إلهي سميع قريب ولو ترى هذا الأرسل هاي نبي الله محمد إذ وقت سجعوا قورك أي كذا كحيم نفس انتين لقلي قري قوري أي كتب بدبولة ثلاثون عرر مجرم ماله عرر مر ماله روح فكنا يمر روح البعين المفرح قالوا عرر وأخذوا ولا قبض bimakanin meel baa laga qabtay qariibin dhow meel ay cararaan mare iyagoo argagaxisan oo boor iska dhawan dhaw qofna rur walba ka soo booday markaasaa maxsharkii la keenaya meel dhow laga soo qabanayo haddaad waktiga la ra'ayta amran fadi arrin adag baad arkaay kuwa ilaahay gaaloobay wakti ku gaaloobay waktiga haddaad arkahay xaaladda ay ku sugan yihiin arrin xun baad arkahayd ba ali walow taraa haddaad arkahay id waktiga fazicu ay argagixeen falaa fawta carar ma jira iyo fakasha wey ruux carari kale oo fakan kara marin waukiduu waa la qabtay min makaani meel baa laga qabtay qariib wa qaala waxay dhaheen aamanaa bihi rasuulka waa rumayn qur-aankaan rumayn aamanaa waa rumayna bihi qur-aanka aan beenin jir rasuulkaan beenin jir alla wuxuu yidhi wa anaa istifhaaminkaah wa anaa sideebu lahum ugu ahaaday atanaawushu qaadasho iimaanka ay qaataan min makaanin meel baciid iimaanka adduunkii waa meesha iimaanka maxalkiisii goormaa ilahay la rumeeya xaggee ilahay lagu reeba adduunka xaggee jooga waa aakhirka xaggee ka soo qaadan kara iimaanka xaggee jooga abu alayhi salam hay haad fat waqtu liimaan walow taa in tajcul fala taqudun wa qaalu waxay dhahan aamanna bihi qur'aanka waa rumay alla wuxuu yidhi wa anna lahum sabab ugu sugan atanawush inay rasuulka iyo qur'aanka rumeeyaan oy qaataan tanawush waa laacitaanka waxaa meel si fudud usoo qaato baa la dhaha loo soo laaco min makaanin inay ka qaataan oy ka laacaan say uga sugnaanaysaa baciid oo fogo adduunka bay iimaanku halkaas adduun bay u noqon karaan ba alai subxaana watacala waqad kafaruu iyagoo ku kubriyey waqad xaal kafaruu ay ku kubriyeen bihi qur-aanka bihi rasuul min qablo hore wayaqdifuuna way geli jireen filkaybi qaybkay geli jireen min makaanin meelo baciidin aakharo ayay adduunka iyagoo geli jireen iyagoon warba ka hayn oo dhihi jireen soo bixin ma jir waxaan hadda ay ku dhex jireen way beenin jireen ba alai subxaana watacala wayaqdifuuna bilkayb ay geli jireen min makaanin meel baciidin fogo وحيلة وعلى كهذا بينهم الله لحظة يبين ما يشتر وحي جعلايان وطفلت كان كيو إيمان كي آه، إلهي كتاب كي رسول الرميان هي وعلى كهذا وحيلة وعلى كهذا بينهم الله بحول يبين ما يشتهون وحي جعلايان وطفلت كان كها وإيمان كها أي رسول الرميان أو القرآن كالرميان وحي الرميان وعلى كهذا كما فعلت فيه لقسمي بأشياء كو يغلى متكاو كو يغلى متكاو لقسمي من قبل إيه، كوري حالة مركز فرق كبه على ذي لهم وارهمين ilaahay kama yeelay subxaana watacaala kamaa sidii baa lagu sameeyey iyaga fcida lagu samey baashiyacin biamaalin ku iyaga lamidkaa min qabl hore inahum iyow kaanuu waxay adduunkii fii shakin shaki dhexdii muriibin oo aad u weyn wey shaki aad iyo aad u weyn oo shaki kala dhaliya ku dhex jireen bismi illahi raxmaan raxiim suuratu faadir waa suuradaha marka kusoo degay ka mid tahay alxamdu lilah ilaahay baa mahadin faadir samaawaati allihii samaawaadka abuuray waalardi abdullahi bin cabas waxaa la wariyey qaadir kelimada maana fahmin buu yii ilaa laba nin oo reer baadiya ilan baadiya baa luqada loo raadsadaa qolo walba luqadeeba saxda waxaa loogu tagaa dadka baadiya magaalada dee dad badan baa isugu yimaada markaas intaasoo kelimo oo waxaa lagu hadlaa aan luqadii saxda ahayn ilaa laba nin haystaan arkay oo murmayo oo reer baadiya oo midile ana fadarto ceel bay iskahay ana fadartoha oo midiyi waa bilow markaasaan sidiis aan rabay u gartay alxamdu lilahi faadir samaawaati alih samaawaadka bilaabay soon uga dayn cidna walardi dhulkii allahi faadirka u ahaa jacil ilmalaaikati allahi malaa'igta yeelay baa xamdi sare rasulan rasuul ka dhigay huli ajnaxa oo garba u saaxiib ahoo dee malaa'igta way duulaan matnaa garbahaasoo laba laba ah mid baa labada oo sidaas mid baa saddex warraa mid baa afar yaziidu ilahay uu ziyaada filkhalqi abuurka malaaigta maa yashaa kubuu uga badiyaa jibriil muxuu yihi rasuulku lix boqoloo garab buu lahaa markuu yimi laba jeer buu ugu yimi si ilahay u abuur in allaha calaa kulli shayin qadiir إلهي سبحانه وتعالى وحوال بقوة أولا صدنا وأبوراه وش يسكمتكها يسكو جنسها إلهي سبحانه وتعالى فوق لفضله ومدبع الرواية المرأيسة من اللحب قرنتي سجرة يزيد في الخلق أبورك بإلهي بزيادية وجنسها قيبتي وقيبتي فلو جزيها ما يشاء انتو دونه إن الله على كل شيء ما يفتح الله إلهي وحو غفور للناس ضد ومن رحمة حريصة فلا ممسك الله وحكا قوان كرمره وما يمسك ilaahay waxa uu ka haystana falaa murtila ila wax u diri kara min bacdi bacdi imsaaki intuu ilahay kaa qabsado wax kuu diri karama hadduu ilahay dadka subxaana watacaala ka qabsado iimaanka cid iimaan siin karta ma hadduu ilahay ka qabsado roobka wax roob usoo diri karta ma haddii ilahay caafimaadka ruux ka qabsado ama dad ka qabsado wax usoo diri kara ma haddii ilahay risaaqda uu dad ka qabsado wax u diri kara ma haddii ilahay ammaanka uu dad ka qabsado wax u kara male sida oo kale hadduu waxaas dad u diro wax ka hor istaagi kara male oo ka celin kara maa yaftax illaahu linnaasi min raxmat wuxuu ilaahay dad u furoo naxariis falaa mumsika lah wax ka qaban kara naxariista ilaahay uu dadka u diray malew wamaa yumsik wuxuu ilaahay qabsado oo khayr oo naxariisa falaa mursila wax jira ma jire lahu waxaa ilaahay qabtay min bacdi intuu ilaahay qabtay kadib wahuwa alcasiiz alxakiim ilahay waa kan casiizka oo qaalibkahaw yaa ayuha annaas dalad udkuruu xusuusta nicmat allah nicmada ilahay xusuusta calaykum dushiina warru walba waa ilahay inteeba nacmo kursiisa كتير ووحا لكوبي كريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هل من خالق نعمة إلهي سبحانه وتعالى وين محاكمة إنه فعوري إلهي ذا الرغل الله الساعة قاي تعالى قيو ذا رب تاي ذا دمر تاي ذا صور كالله إلهي ذا كسي تنقوه وإيمان نبك أورك إلهي وأول أوري كوا قالوا إلهي أبور الحظ أور قال فوق قيمه إلهي نار باسوي جنة هذه الأرض يا أيها الناس اذكروا حصوص نعمة الله النعمة إلهي عليكم ويدوشن فوق الله نعود إلهي كتب الحصوصات إلهي عبد ضج على تدوه هل من خالق مجرى خالق مجرى غير الله إلهي وهو عبور مجرى وإلهي يرزقكم إلهي وإذن كيف ذاقا نعود انت كما تمنى السماء السماء فوق كسودي والأرض دولك إلهي النوى تصوصا لا إله إله حق لو عبد المجر إلا هو سيدا وحبوري جنو إلهي سيدا roobka keento oo daaq soo saarta oo risqiga soo saarta sayna u jirin ilahi isaafafaana cid la caabudo wey laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro illaa huwa mooye faanaa tuufakuun warsee laydin leexiyo maad ogtiin cid wax aboor ma ogtiin cid roobka keento cid daaqa soo saarta war saasoo kale baynan u jirin ilaahay subxaana watacala hayn cibaado low saad marka ilaahayga subxaana watacaala uga leexataan cibaadadiisa wain yukadibuuka nabilahi maxamed hadday ku beeniyaan suuradda waa markii waa la talsiinaya rasuulka faqad kudibad waa la beeniyey rasulun min qablika adiga horta wa ilallaahi turjacu lumuur umuurahoo dhanna ilahay xaggiisaa loo celinay kuwaa ku beeniyay ilahay bay hor imaanay ilaahay baa kaaga aragguday bu aleh subxaana watacaala yaa ayuha annaasu dalow ina wacdallaahi xaqun ilaahay yabowhiisu waa dhab waxaa ilaahay uu sheegay ee kitaabkiisa ku sheegay carabka rasuulka ku sheegay oo dhan waa xaqiiqu falaa taqrunnaku marka yaynan idin hodin oo been idiin sheegin oo ilaahay subxaana wacdigiisii yaynan idin garab marinin inaad ka caanfili weydaan alxayaatida nolosha adduunka nolosha adduunkaa ku hodmin adduunkana dadka waa hodaawo walaa yaquranakum billaah ilaah yuusa idinku hodin alqaruuru kaa hoditaanka badan oo shaydaankaa war adduunka yuusa idin qurxin war shaydaanka yuusa been idiin sheegin oo wixii ilahi subxana wataala ballan qaaday ha u malaynaya inuusan sax ahayn saasu alle subxana watala wuxu ilahi ballan qaaday waa xaq ina shaydaana shaydaanku lakum idinka caduwan buu idin yahay fastakhiduuhu caduwan cadow ka dhig ilaahay subxaana watacaala gaalkaa weyn nacab وعلى الوكي أدين جنة كفر جاء سوى الجوج لهني وكان ضبلا النار كبريو وكان ضبلا النار وخبيني وكان يتكبر يلو داية معنا بمشرخ وانت مسرخي إني كفرت ما أشرك والإعلان قصر ياجر مروح عن قرأي متبجره مروح عن كتاب يصنه كان يبجع وكا آخر الله وهو والوعلو والنوع سعلو كبك أيها الله سبحانه وتعالى يصبان به الشيخان إلى خيان إن الشيطان لكم عدوهم بويدين هاي فاتخذوه عدوهم كبك إنما يدعوه وغير حزبه ذاتك لبه بي ذاتك إستغى ساعي وحقوية ريال يكونوا إن النقضان من أصحاب الصعيرة صعيرة صاحبه إن صعيرة قلم بحو الذين كوا كفروا قالوا اللهم حيلين وشيطان كالرعاية ونوش أدون ككود من اللهم حيلين عذاب شديد عذاب ضرم والذين آمنوا كوا إله الرمي رسولك الرمي كتابك الرمي آخر الرمي وعملوا الصالحات إيمانك كلجي ولي أرك ميسا وملح الله عمل صالح إيمانك محاق على وضوء عمل صالح اللهم حيلين مغفرة من ذنبك الله قدام وأجر كبير روح عن ذنبك قلي إن ما له ذنبك ولا إله والله أجر كل الله أبوين سبحانه وتعالى أفمان روح زينا الله قرحيه له استقع سوء عملي عمل كيسي حما وفرآه أرك عمل كيسي حما والنار وكوكا يا حسان عمل ونالسنا والجنة كوكا سوى شيطان رعصن بو إسرائيل سائنه الرسول في الرعصين سوى شيطان عاوي بو إسرائيل سائلين عاوي سوى أهل الشر بو إسرائيل kan yad afa anta tahdii markaasaad hanuunin kartaa ma la hanuunin kara kaaw saaxibubilcaha dadka ugu daran wey camal xun buu samaynaya markaasuu haystaa inuu wax u fiican samayn fa in allaha ilaahay baa yudilu baadeeye ma yashaau ruuxu doono wayahdi wuu hanuuniya ma yashaau ruuxu doono falaa tadhab nabiylahi maxamed nabigaa waxaas oo dhan lagu sababsiinay ma dadka ma hanuunin karta ilahay ruuxu subxaanau watacala saa ka dhigay marka sidaa uga ugaa rasuulka lagu ilahay sala allahu alay wasalam falaa tadhab yayn tagin nafsuka naftaadu عليهم قوة إلهي أبدالي دشر حسرات قوما نفط هذا هودي المبالي قوة كقومان النفط هذا هودي لا لك باخر عن نفسك الله يقومون إن الله عليم ما يسمع إلهي وأبيه واحد سمعين إلهي بقى أبورت إلهي بقى كاجة إلهي بقى دوميسي إلهي بقى تاوكر إلهي حكموا في النبي الله عليه سبحانه وتعالى إن الله إلهي بقى عليم حب بما يصنعون والله إلهي الذي كيوي أرسل الدرع الرياح دوايلها تطير دوايشي وحي كعنا يساع ضرور فسقناه ضرورتي وانوضين إلى بلد الحج ميتا دنفع أبارة صحينا وانوين به بلدك به به الأرض دوكا كنا بعد موتا انت لما تكدي كذلك ساسا الصلاة المشهور إذن كان ليدين صنورين ساسا ليدين صنور بحمد الله سبحانه فعب رقات ساسا كلاتي النواض باتي مركا ورانا عرض أيضا يوعد دوكا كسر باي مركا دمان ساسا إلهي دوكا إذن كسر صاري من روحي كان هذه يوجد الحجة روحي الدونية شرف روح الدنيا قيمة روح الدنيا رب سبحانه وتعالى تسعين كريم كان نغض فلله العزة إلهي بالعزة ناطي جميعا إلهي بالروح الشرطوبية الشرطة فيه روح الصرين إلهي فيه والروح الخير دونيه روح القيمة دونيه روح الشرف دونيه روح غلبة دونيه إلهي سبحانه سو مر والبا وحوى غالب أهاله إلهي سبحانه وتعالى عنه أليه من روح كان هذا يريد العزة مكي دون يعزه فلله العزة تبعي إلهي عزة أسقناط جميعا إلهي رب حقي سوء يسعده أقرأ الكلمة طيب كلمة دي ونكسنين والعمل الصالح بان يرفعه كلمة لا قرق قالوا أما تلمت بان إليه يسعد الكلمة مركز فسير أيام وحاوي الذكر والتلاوة والدعاء مركز برد حق آلي مركز إلهي يحصر حق آلي القرآن كآخرين أذكار تصبيح التحميد والتكبير الله إله halkaas samadu aaday markaas rabbi subxaana watacaala u ducaysato ducada xagga aadaysa qur-aanka marka akrido xaggu aaday cabdillahi mascuud radi allahu canhu ayaa isagoo taabiciin la hadlaya wuxuu yii wax kastoon idiin sheegno kitaabka ilahi baa daliilkiisa ka heleysa markaasaa wuxuu yidhi subxaan allahi ruux dhah ma jiro alxamdulilahi ruux dhah ma jiro ruux aayad akriya ma jiro ilaa marag baa halkaa kalkishaa geliya markaasuu si u wada buu ilaahay u geey markaas carshiga sida shinidu noogu tiraadabay adkaartaadii ilaa qiyaamantay dhacaysa wi aad qur-aan akrida oo dhan xagga intu aad buse u qaydanayo noogu leh markaasu aayaddan akrin walcamal ilayhi yascadu lkelimu ayib waka hadalka misaaqiisii ilahay rabbi xaggiisu yascadu u koraa alkelimu ayib hadal wanaagsan ma dhahdi oo ilaahay jecelyah oo raalli ka yahay ilaa waa la qaadaya xagga samadu aaday halkaasu ilahay kugu kaydinaya subxaana watacaala oo qiyaamada miisaanku ilahay kugu cuslaynaya walcamalu saalixu baa yarfacu camalka wanaagsan baa kelimadii lagu aqbalaada kor qaado haddii adkaar kasta iyo qur-aan kasta iyo duca kasta iyo laakiin aadan salaad tukanin oodan soomin oodan xaajiyin oo wax khayra samaynin oo waka arkaantii iyo waajibaadka ilahay aada la iman waxaba yaraata kuu korayo ilahay aggiisa ku aadaya mar maxaa waxaa kor u qaado waa camalka saalixa wey waa waajibaadka iyo waxaan aad la imanaysa ayuu ilahi subxaana watacaala hadalkii wanaagsanaa xaggiisa kugu korinaya camalka saalixaaba kor qaadabanay oo lagu aqbalaaba kelimadiis waladiina kuwa yamkuruuna sayi-aati dhagaarka xun la imanayo ilaahay iyo islaamka iyo diinta dhagray oo shanqoollada u samaynaya lahum waxay leeyihin cadaabun shadiid muxsiniinta qaybtooda waxaa kuwa waladiina yamkuruuna kuwa makriga xun samaynaya maxay yihin kuwa munaafiqnimo wax u samaynaya ilaahay darsi kama ilan dadka camalkooda u kore waa camalkii khaaliska haw wixii nifaaq iyo riya iyo sumca ay ku jirtay ilahay inuu wax ka aqbala iska dhaar uka xaaladiisu waladiina kuwa yamkuruuna makrayay oo dhagraya asayaati dhagarta xun lahum waxay leeyihiin cadaabun shadiid عذاب برن ومكر أولئك قوة دقرتهم هو مكر قولا مكر قاسي يبور وسكا بابا يبور يهلك وهلك سنه بابا مكر كالصادر iyo godad qod oo ilaahay kitaabkiisa iyo diinta islaamka soo dagaal ilaahay adigu ma kugu celin adun baa ku dhacaya waxa aad samaynayso wallahu ilaahay khalaqakum waydan abuuray min turaabin carro oo asalkiina carrada haydan sama min nutfatin inta ka dambaysa aadan waxaad ka abuurantihiin dhibicda manida haw ثم جعلكم إلهي وإذن كيالي أزواجا نوعيو رجل الدمر بإله إذن كالي سبحانه وتعالى وما تحمل مأولون من أنثى مثل دي ولا تضع مدش إلا بعلي يكون الشعر كؤلو له وهكذا على وحكو قالوا الذي مجر وعليه سبحانه وتعالى إلا إلهي وقو مدلو إلا إلهي وقه سبحانه وتعالى وما يعمل لما عمر سيد من معمل من عمر جيس للديري ولا ينقص لما قابي من عمر عمر جيس لما نصطامي إلا هذه عمر قال الله ديري الروح عن عمر قال لغي يري في كتاب بكسو بين لا المحفوظ وقرن الروح والبا عمر جيس قاب فيلا عمر ديرينا وحاكم لها سلا رسول صلى الله عليه وسلم صحيح متفق أو كشري روح الجعل به رسول الله من سره أن يفسد له في رزقي وينسى له في أجله فليصل رحمه في رسول صلى الله عليه وسلم هذه متفق أو فلما waxay ku fasiraan si loo badan yahay laba fasir baa lagu fasiraayo loo maxfuudka waxa ku qoran ruuxaas hadduu saa yeelo cimrigiisa intaas laga dhigaya oo malaa'igta moogo hadduu saa yeelo oo ilaahay caasina waa laga gaadinaya intaas ama se waa la barakaynaya oo inta cimriga uu yahay buu wuxuu noqonayaa cimri ولا ينقسم من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير عمرك إن الله داري روح عين عندك لا قابي إن الله وقال مدة أور كله إن الله وقارته إذا شيء إن ذلك على الله يسير وما يستوي مصنع البحران لبلا بلاد ووبيج بد هذا كان ووبيج عذب ومن نعام فرات هذا من نعام سوبيج سيكون دون تسسي عن أم ريان شراب عبتان كسو وهذا أو بدي هيدا ملح وي hujaaj aad u dhanaan waa aad u dhanaan wa min kulli mid la ark oo webiga iyo badda ahaba taakuwa waad cuntaan laxman hilib qariyan sasa weeye oo aan raagini haggala laga soo baxay kalluunka ila webigan waa laga soo baddan waa laga soo bax watastakrijuuna waa badda keliya waad la soo baxdaan xilyatan xulli wax la isku qurxiyo oo jawharka iyo wax badda keliyaha laga helo oo qurux badan baa jira talbasuunaha aad xirataan xullidaas iyo waxaas aad xirataan watalaa wad arki ruuxa mukhaatabka how alfulka doonidii fiihi badda dhexeeda mawaakhir iyadoo biyihii saa u kala jeexanaysa baddi bay saa u kala dilaacinaysaa waddo ka dhiganaysa litabtaquu saad u dalabtaan oo u raadsataan min fadli risqi ilahay oo meel fog uga keensataan xoolo iyo waxaydaan haysan walacalakum tashkuruun si aad u shukriyaan ilahay muxuu saa badda idinku sakhiro waxa saa ugu sakhiray inaad shukriyaan bu alla rabaaw wataraa wadarki alfulka doonidii oo fiihi badda dhexeeda mawaakhira saa dilaacinaysa biyihii kala jeexaysa litabtaquu maxay ilaahay uu sidaa idinku baray subxana saa idinku abuuray baashaasaa biyaha ukala dilaacinaysa mawjadahaas litabtaquu saa u dalataan min fadli risqiga ilahay walacala ku tashkuun iyo kay tashkuun saad u shukudaan yuruuju ilaahay wuu geliyey alleyla fi nahaar wayuruuju nahaara fi leyl in badan baan soo mar mid baa la yeelaya midkaa kalaa badanay wasakara ilaahay wuu socodsiyey ashamsa iyo walqamara mid walba waa soconay kulun mid baa kaga jiri wuu socon ilaa ajali intii muddo laga gaaray musaman waa qoraxda dayac daalikum kiina sidaa yeelay وهذينك إلى مالك مرة مدير أيها سدح قليل كينا الضياح يقرأها السعودية أنت متجد قال ذلكم كينا في الله والمعبود كينا ربكم إذن أوري واقع عبادي ما له واقع إذن أوري له الملك بلاي وهو البإلهي ما الملك بلاي عد وحكروا وحملك لمال والذين كوا تدعون عضي يران يستانوا من دونه إلهي كسكي ما يملكون من ملكيانا وماله من قدمير حمراد ولفة نفس حبك كسر intaas wax leeg mare wey ilaahay waxaan ahayn oo intaa in leegle mare wey maa yamlikuuna min khidme in tadcuuhum haddaad u yeerataan laa yasmacu dacaakum yeeridiinna maba maqlayaan ma idin ogoba walow samicuu maba maqlayaan hadday dhici lahayd inay idin maqlaan matajaabo lakum ma idin ajiibeen waxba idinma siiyo ilahay markaas aa wax ku siinaya caafimaad ku siinaya maal ku siinaya amniga ku siinaya wixii arinta ku siinaya wakaas carruurta ku siinaya kuwaasi maba ku ajiibi karaan maba ku maqlayaan horta walow samicuu بل قدر بو هذا المغيان يعني حتى ما سجاو لكم ما ويوم القيامة ما أنت قيامنا يكفرون بشرككم الشرك قاعد وصلنا يستين إلهي وحلو الأجسين ويكون كفرنا أيام ولا ينبئك الروح يوقوم ورمو مثل خبير إلهي وقريب خبير وعلي إلهي وقريب ورمو سبحانه وتعالى يا أيها الناس والله أعلم